بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد waxaa inoo dambeeyey xadiidka caaisha radi allahu canha ee ay tiri nebigu sal alay wasalam salaadiisa habeenkii maca alwitri waxay ahayd koy toban ragcadood haddii lagu daro labada ragcadood ee fajarkana waxay ay ahaan jirtay saddexiyo toban ragcadood xadiidkaas siduu kutusayo oo nebigu inuusan ka siyaadin jirin ramadaan walaa fii kayri ramadaan kow toban ragcadood inuusan ka siyaadin jirin ayaa wuxuu yahay madhab ay bareen culimo fara badan wax xadiida oo marfuuc ah oo khilaafsanna ma jiro oo ku tusaya salaata taraawiixda ama salaadda habeenkiiba inay intaa ka badan tahay allahuma xadiis daciifaa jira oo laysla ogol yahay inuusan sugnayn ama khulafaau araashidiin khaasatan cumar markii uu dadka isu keenay salaadda taraawiixdana ubay ibnu kacab iyo inay tujiyaan u amray ruwaadda qaarkood waxay leeyihiin wuxuu amray kow iyo toban ragcadood ruwaadda qaarkoodna waxay warinayaan labaatan ragcadood iyo saddex witir ah taa dambana waa la daciifiyaa oo sida ay muxaqiqiinta qaarkood xoojinayaan cumar kow iyo toban ragcadood bay ahayd wixii uu faray xadiidka marfuuca iyo cumar amarkiisii marka way iswaafaqsan yihiin oo isma khilaafsanaa ama saddex iyo labaatanka ragcadood ee taraawiixda ama salaada ramadaanka la tukada ah iyadu xadiid marfuuca ma cuskana bacdu salaf baa laga wariyaa xadiidka marfuucana way khilaafsantah culimada sunnada qaar ka mid ah mucaasiriinta sheekh ibnu cuthaymiin iyo sheekh ibnu baaz iyo waxay leeyihiin xadiidkani waa sida fiican kow iyo toban ragcadood inaan la dhaafinin waa sida mustaxabka mustaxabkaee fadliga badan laakiin waxay qabaan haddana in la sii wadi karo oo waxay deliishanayaan xadiidkii cabdullahi bni cumar aynu soo marnay salaatu alleyli matna matna salaadda habeenku waa labolabo waxaa la yidhi faida khashiya axadukum asubxa sallaa rakcatan waaxida tuutiru lahu maa qad salla meeshaa waxaa ka muuqatay leeyihi habeenkiio dhan ruuxu inuu salaadda wadi karo ilaa waabarku markuu soo dhowaado uu hal ragcada ku khatimayo o ku xidhayo marka in ay tiradaa laga badin karaa daahirka xadiiska laga qaadan bay leeyihi ha yidhaahdeenoo sidaa culimmada qaarkood ha u fahmeen haddana waxaa laisla diidanay inay nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh salaadiisu tiradii ay ahayd in lagu gaabsado inay fadli badantah laakiin dhinaca kale la dheereeyo qiraa'ada oo sida caaisha radialla canha ay u tilmaamayso falaa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna ragcadahaasi dherarkooda iyo quruxdooda iyo haweydiini marka in qiraa'ada la dheereeyo ragcadahana intaa laga dhigo ayaa sunnada ah waxaa sunnada khilaafsan in ragcadahana la badiyo qiraa'adana la gaabiyo sida masaajidda qaarkood laga sameeyo taqriiban dhowr iyo labaatan ragcadood haddana qiraa'adii gaabanta sidaa ma ahayn salaaddii nebigu salawaatu rabbi waslamu caleyh haddana waxaan iyadana meel loo helaynin xataa culimmada le waa laga badin karaa kow iyo tobanka waxay leeyihiin yaan tiro go-an laysku xidhin tiro go-an oo nas lahayn layskuma xidhi karayo lianna taxdiidka sideedaba ama zaman wax lagu xadido ama tiro wax lagu xadido ama buqaco wax lagu xadido shaarica iskale mar haddaan nas lahaynin hadday marna shan iyo toban tukadaan marna saddex iyo labaatan tukadaan marna saddex iyo soddon tukadaan marna saddex iyo afartan tukadaan oo wixii habeenba ay sii ka dhigaan siday nashaad u leeyihiin say u caajisan yihiin haddaa way roonaan lahayn laakiin saddex iyo toban ragcadoodoo saddex iyo labaatan aan nas lahayn in la laazimaayey taasi waxa weyaan waxay u noqonaysaa nooc tashriicay noqonaysa nooc tashriicay noqonaysaa taasina shaki ma leh in laga fiican yahay macna ayb wacanha qaalat waxay tihi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay sl rasuulku wuxuu ahaa yusallii mid tukada min alleyli habeenkii xaggiisa alaaa casharata saddex iyo toban ragcatan oo ragcadood yuutiru wuu ku watirin jiray min dalika arrinkaa xaggiisa ama min dalika arrinkaa xaaluu ka mid yahay bikhamsin shan bay ku watirin jiray an ka mida ah saddexiyo tobanku witir bay ahaayeen laa yejlisu mana uusan fadhiisan jirin fii shayin shay dhexdii ila fii aakhirihaa aakhirka ugu dambeeya mooye saddexiyo tobanka ragcadood aakhirka unbuu fadhiisan jiray bal ila fii aakhiriha ama laa yejlisu xaaluusan fadhiisanin fii shayin oo min alkhamsi shanta yani waxa weeyaan shay ka mida dhexdiisa muusan fadhiisan jirin ilaa fii aakhiriha aakhirka ugu dambeeya mooye yani shanta wuu isku xidhi jiray ba kawada ayb xadiidkaasi ah, wuxuu imaamku leeyahay xagga dambe muttafaqun calayhima buuna dhihi doonaa bimacnaa waxa wy xadiidku wuxuu tilmaamayaa inuu bukhaari iyo muslim ay soo saareen laakiin waxaa la leeyahay xadiidka saxiixulbukhaariga laguma hayo ibn cabdilhaadina fi lmuxarar waxa uu u nisbeeyey uun xadiidka muslim sidaas daraaddeed xadiidka saxiix muslim buu ku sugan yahay bukhaari maya wuxuuna inoo faa'iideynaya witirka in shan ragcadood laga dhigi karayo shan ragcadood oo isku xidhan oon dhexdooda la fadhiisanayno ataxyaad ku jirin in witirka laga dhigi karo ayuu xadiidku ku tusayaa wa canha caaisha waxaa laga warin radi allahu canha qaalad inay tihi qaala inuu nebigu yuri sal lay slam wa canha caaisha waxaa laga warin radi allahu canha qaalat inay tidhi halkaa qaala buu ii qoraya laakiin qaalat waay qaalat waxay tidhi min kulli leyli habeenka dhammaantii xaggiisa qad awtara wuu witriyey rasuululahi sal lay slam habeenka dhammaantii xaggiisa ama qaybihiisa qad awtara waa witriyey rasuululahi sal lay wasalam wantahaa wuuna dhammaaday witruhu witirkiisu ila asaxari suxuurtu ku dhammaaday xilliga hiraabta ah ee waabarka ah ayuu nebigu sal lay waslam witrkiisu ku ekaa muttafaqun calayhimaa calayhimaadaasi waxay u noqonaysaa labada xadiid ee caaisha midka hore ee aan nidhi bukhaari laguma hayo ee muslim baa soo saaray iyo kan dambe kan dambe waa muttafaqun calayhi waa sax laakiin ka hore muslim baa soo saaray xadiidkani wuxuu ku tusayaa witirku in uu habeenka qaybihiisa kala gedisan oo dhan mashruuc yahay salaadda cishaba haddii la tukado ilaa waagu ka baryeeyo intaas wakhtigaa u dhexeeya labadaa muddo wakhtiga intaa u dhexeeya inuu witirku mashruuc yahay nebiguna sal lay wasalam marna wuxuu witrin jiray habeenka qeybtiisa hore mar wuxuu witrin jiray habeenka dhexdiisa marna witirkiisa wuxuu tukan jiray habeenka gelinkiisa dambe min kulli leyli qad awtar rasuulu llahi min awalihi wa awsatihi wa aakhirihi saasuu macnaha habeenka dhabilowgiisa iyo dhexdiisii iyo dhammaadkiisa xagga dambe intuba inay mashruuctaa bay kutusi laakiin witerkiisu wuxuu ku ekaa saxarta ama suxuurta wakta saxar wakhtigaasuu ku ekaa wixii ka dambeeya inuusan witir jirin ayuu kutusaya xaadiis inoo soo socotaana sii caddayn doonto masalada iyada macnaha masaladu marka waxay u fadli badan tahay hadduu ruuxu habeenkii inuu soo kici karo uu isleeyahay waad soo kici kartaa oo hurdadaad ka soo kici kartaa waa sida fiican inuu salaadiisa habeenkii ka dhigto gelinka dambe iyo uluska dambe inuu soo istaago hadduu isleeyahay ma soo kici kartid waxaa u fiican intuusan seexanin inuu wetriyo waxaan u tegi doonnaa axaadiis dhowra markaan ka hadlayno salaada duxada dhowr saxaabi oo uu nebigu u dardaarmay sal lay wasalam intaadan seexanin witirkaaga tuko abu hurayra ka mida abudarda baa ka mida abudar baa ka mida yani waxa weyaan saddex arrimoodoo uu dardaarmay oo waxaa ka mid ahay intaadan seexanin witrka tuko marka taa waa ruuxa inuu soo kici waayo ka baqayo ruuxa soo kici karana waxaa u fadli badan baa nidhi habeenka gelinkiisa dambe iyo uluka akhiirka ayaa u fadli badan man wacan cabdillaahi bni camr bni caasi radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi rasuulu lahi sal lay sl rsulku wuxuu yidhi yaa cabdallaah cabdullaahi ow laa takun ha noqonin mila fulaanin hebel oo kale kaana wuxuu ah hebel yaquumu mid istaaga min alleyli habeenka qaarkiibuu istaagi jiray fa taraka markaasuu ka tegey qiyaama alleyli habeenka istaagiisiibuu ka tegey muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray cabdullaahi bnu camr bnu caas waa ninkii saxaabiga ahaa ee dadaalka badnaa ee nebiga sal lla alay wasalam yacni ka codsan jiray in habeenka qiyaamkiisana loo kordhiyo siyaamkiiyo soonka maalinkiina loo kordhiyo xadiiskii dheeraad garanaysaan marka nebigu sal lay wasalam wuxuu ku yidhi cabdullaahi hebeloo kale ha noqon hebeloo kale hebelkaasi waxaa lagu qariyaa ruuxa marka loo ceeb qarinayo maa baalu fulaan baa la hebel marka waxoogaa ceeb qaris baa ku jiro hebelka in la sheega lama rabo muhiimaddana in la guto waa la rabaa hebeloo kale ha noqon kaana yaquumu min alleyli maxaa muxuu samayn jiray hebelkaasi habeenkii qaar ka miduu tukan jiroo salaatuleyl buu tukan jiray kadibna waa ka tegey ayayna kugu dhicin inaad salaatuleylka aad ka tagto lianna tabaaraka wa tacaala alle wuxuu jecelyahay addoonkiisu hadduu camal bilaabo inuu daa'imo wa axabu alacmaali ila allahi adwamuha acmaashana ilaahay wuxuu ugu jecel yahay midda la daa'imo haba yaraatee camal fara badanoo mar intaad qaba wax ka siiso aad xiisaysan tahay waxoogaa aad jidbaysan tahay hal mintaad erido haddana aad ka daasho waxaa ka fiican waxoogaa aadan ka daalino weligaa aad dabad hayso lanna fadligeedu wuxuu keenayaa xataa haddaad ka xanuunsato ama ka mashquulsho waa laguu qori sidii adiga oo sameeyo kaleeto waa camalka la daa'imo marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa inayna fiicnayn ruuxu camal uu bilaabay khaasatan salada habeenkii inuu ka tago inaysan fiicnayn nahyiguna wuxuu kutusayaa karaahiyuu kutusaya maadaama camalku uusan laazim ahayn bilowgiisu maadaama uusan laazim ahayn salaatuleyl istimraariyadeedii iyo wadideeduna laazim ma ah laakiin ka tagiddu intaad bilowda inaad ka tagtahay waa shay laga fiican yahay oo makruuha wey man hay karaahiya ku jirta wacan caliyin radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi awtiruu witriya oo witirka tukada yaa ahla alqur'aani qur'aanka dadkiisiiyo maxaa yeele faina allaha alle witrun waa witir yuxibu wuxuuna jecelyahay alwitra witirkana waa jecelyahay dadkii qur-aanka yaqaanayo qur-aanka yani ku tukada way oo witrka tukada yaa ahl aan maxaa loo yidhi bimacnaa waxaa laga wadaa ruuxu markuu qur-aanka yaqaano waxaa la rabaa inuu qur-aanka ku soo jeedo habeenkii kaco akhriyo ku tukado saas man lanna qur-aanku khaasiyadaasuu leeyahy dadkiisuna saasaa laga raba ahl alqur-aanka marka la leeyahay bimacnaa si khaasa iyaga loo magacaabaya laakiin ahluliimaanka si guud looga wado saas manaa muminiintao dhan baa laga wadaa witirka inay tukadaan xadiista kale kutusaysa macnaha inaa muminiinta kale laga wado ahlulqur-aanka waxaa loo magacaabaya masiyo gooniya leey saas masiyo gooniya ah. salaatuleylkuna maadaama ay qur-aan dheer u baahan tahay dadkii qur-aanka yaqaanay baa si gooniya looga sii rabaa saas manaa yaa ahla alqur'aani qur'aan awtiruu witriya yaa ahla alqur'aani qur'aanka dadkiisiiyo fa ina allaha alla witrun witrunta waxaa laga wadaa alla wax labeeya ma jiro alle tabaaraka watacaala wax labeeya ma jiro waa waaxid axad ah keligii wey yuxibu wuxuuna jecelyahay alle alwitra tirada isdheere kisigaa buu jecelyahay tirada isdheero yani hal iyo saddex iyo shan iyo toddoba wahaakada tirada isdheer bu alle jecelyay rawah waxaa wariyey xadiidka alhamsatu shantii baa wariyey wasaxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu khusayma kadalika waxaa taxsiiniyey xadiidka alimaamu tirmidi sheekh albanina liuruqihi wa shawaahidihi buu ku saxiixinaya xadii waa sugan yaha xadii waana xadiidka ay u deliishadeen xanafiyada iyo qolyaha qaba inuu witrku waajibka yahay ay xadiista deliishadeen buu ka mid laakiin jamaahiirtu waxay leeyihiin amarka ah awtiruu ya ahla alqur'aan waa amru istixbaab walaysa amru wujuub amar wujuub mehe istixbaab buu faa'iideynaya saarifka amarkan ka sarfinaya wujuubkana waa axaadiista kalee kutusaysa in shan salaadoodun dadka lagu leeyay axaadiistaasaa saarif oo wujuubka ka leexinaysa macna oo u leexinaysa istixbaab iyo sunnanimo wa can ibni cumara radi allahu canhuma ana nabiya nebiga sal lay aslam qaala wuxuu yidhi ijcaluu yeela aakhira salaatikum salaadiinna aakhirkeeda bileyli habeenkii aad tukanaysaan witran tiro isdheer ka dhig muttafaqun caleyhi buhari muslim baa soo saaray yacni salaadiinna aad habeenkii tukanaysaan ugu dambaysiiya tirada isdheer hal ragcada saddex ragcadood shan ragcadood toddoba ragcadood wahaakada amarkaasi fii aslihi wujuub buu faaiideeya fii aslihi amarka wujuub buu faa'iideeya bacdu ahlicilmi baana ku tegey salaadaada habeenkii inay witer ugu dambeeyo tiro isdheer waa laazim xadiidkan soo socda xadiidkaasi marka wuxuu faa'iideynayaa uu yahay salaadaada witer ay ugu dambayso laakiin amarka wujuubka waxaa ka sarfinaya xadiid fii saxiixi muslim ku sugan oo sheegaya in nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu witirka tukada kadib laba ragcadood inuu ka dambaysiin jiray xadiidkaasi marka wuxuu tilmaamayaa salaadaada habeenkii inuu witir u dambeeyo waa sida sunnadee fiican haddiise laakiin uuna witir u dambayninoo tire yacni aad labo ugu dambaysiiso ama afar ugu dambaysiisodoo witirka aadan ugu dambaysiinin inaysan macnaha waxa weye aadan dambaabino sidii wanaagsanayd iyo sunnadii mustaxabkii umbaad ka tagtay oo ficilka nebiguna wuxuu kutusayaa jawaaz saas mal yacni ficilka nebiga faarif ah oo wujuubka ka sarfinayo istixbaab u sarfinayo amarkiisuna ficilkiisuna wuxuu kutusayaa liljawaaz jawaaz buu kutusaya inay bannaan tahay amarkiisuna wuxuu kutusayaa istixbaab iyo sida fiican saasman waana sida ay culimo badan marayaano ibnu rajab caleyh raxmatullaah fii kitaabihi fatxulbaari oo taqriiban ilaa yani toddoba meelaha musalad baa ka baxay kitaabkiintiis kale waa laleeyahay fatxulbaariga saxiix buhaari ku sharxay kitaabkiisaas buu si fiican masalada uga hadlayaa nihaayadana halkaasu kusoo khulaasaynaya markuu khilaaf dheer masalada iyo war dheer geliye kadib wacan talq ibni caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuulalahi sal lay slam rasuulkaan maqlay oo yaquulu leh laa witraani laba witir ma aynan ahaanin fii leylatin habeen dhexdeed hal habeen dhexdiisa laba witir lama wada tukado rawaahu waxaa wariye xadiidka axmedu axmed baa wariyey wahalaaatu saddexdiina way wariyeen wa saxaxahu waxaana saxiixiyey xadiidka ibnu xibbaana ibnu xibaan baa saxiixiyey kadalika ibnu khusayma ayaa soo saaray isaguna oo saxiixiyey can cabdilaahi bni badri in la yidhahda laga warinaya cabdulahi bni badrigaasaa wuxuu yidhi zaaranaa طalq bnu caliyin fii yowmin min ramadaan alq ibnu caliyi saxaabiga la yidhahda ayaa na soo siyaartay maalin ramadaan wa amsaa cindana wa aftar arka agtanadu ku galabaystay oo ilaa gelin dambe joogay qoraxdu intay ka dhacaystay wuuna nala afuray uma qaama bina tilka alleyla habeenkaasuu markaa nala istaagay oo salaadiibuu tukiyey macnaha salaaddii taraawiixda yuu imaam ugu noqday wa awtara bina markaasuu nala witriyey uma inxadara ilaa masjidihi markuu qoladaa uu tujinahayo witirkii tujiyey ayuu intuu iyagii kasoo soo degey buu wuxuu u soo degey masaajidkiisiibuu soo aaday asal ahaan uu ku tukan jiray fasallaa biasxaabihi raggiis asxaabtiisa ahaa ee masaajidka haaliban uu ku tukado uu ku tujin jiray ayuu haddana tujiyey Ah, masaajid buu salaadii taraawiixdii ka soo tukiyey haddana masaajidkiisii uu isagu ku tukan jiray tukin jiray buu yimid markaasuu haddana dadkii tukiyey xataa idaa baqiya alwitru markii witirkii hadhay waa masaajidkii dambe ogow witirkii markuu laaban yahay ayuu qadama rajulan ninbuu hormariyey isagii intuu dib u baxay ayuu nin dadka ka mida soo hormariyey markaasaa wuxuu yidhi awtir biasxaabika dadkaa saaiib dadkan kula tukanay salaada la witri bur u witr oo witrkii tuji maxaa yeele fainii samictu rasuula sal lay slam rasuul allaan maqlo yaquulu leh laa witraani fii leyla laba witir habeen ma wada galaan i isaga witirkiisiisoo xagga muusoo kusoo tuji tan dambe salaatii taraawiixduu tujiyey laakiin witrkii markii la gaadhay buu dib u baxay ninkanuna u xilsaaro wuxuu yidhi anigu witrkayga horaan usoo tukaday laba witirna habeen ma wada galaanoo nebigaa saa ka maqlay dadkan witirka tuji bugu yii kadibna dib u baxay xadiikaasi waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan kadalika sheekh albaani baa saxiixiyey tirmidina wuu taxsiiniyey waana xadii sugan waa xadiis sugan xadiidka alq bnu caliyin laba witir habeen ma wada galaan bimacnaa waxa weeye haddaad habeenka gelinka dambe witriso ama gelinka dhexe ood soo kacdo oo aad haddana salaad tukato witir kale ma la imaan mise la imaan maysid daahirka xadiidka waxaa laga faa'iidaysanayaa inayna laba witir geli karin witirka lama soo celiyo haddiise ruuxu intuu gelinka hore tukado haddana u baahdo inuu salaad tukado soo kaco see buu yeelayaa ilaa saddex madhabood bay salafkii aimadu ka qabaan qole waxay leedihiin witirkiisii buu naqdinayaa oo jabinaya wuxuuna ku burinayaa birakca oo keligeeda buu tukanaya markuu soo kaco hal ragcad abuu ah tukan halkaa ragco waxay u jira waxay u shafcinaysaa witirkiisii hore witirkii horey jabinaysaayo witirnimadii ka saaraysaa markaasay shafci ka dhigaysa kadibna intuu doonuu tukanahaya kadibna witirkiisii gadaal buu kala imaanaya madhabka waxaa qaba in badanoo ka mid a ah culimmadii salafka saxaabo iyo taabiciin iyo a'imaba leh madhab labaad baa jira oo odhanaya ma ahe hadduu ruuxu gadaal ka soo kaco witirkiisiina horey u tukaday salaada wuu iska tukan labalabuu isaga tukan shafci buu salaadiisa u tukan qaybta dambe su u wato u wato u wato shafcigaasuu kaga baxayaa witirkiina soo celin maayo qoladaana waxaa qabsaday xadiidkaynu soo marnayo ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witran baad ka tagteen baa lhi witirkii horay buu maray salaadaana ka dambeeyey xadiiskaasaa idin haysta qoladana waxaa la yidhi hore laba goor baad witirkii ka dhigteenoo waxaa idin haysta xadiidkii ahaa laa witraani fii leyla idinkuna meel ka maraa la adikaas ah. leanna ragcaddan dambe keligeeda ma dhici karto ragcad hore oo ataxiyaadkeedii la tukaday oo laga salaamo naqsaday mid kaloo dib laga tukaday baa intay ka dabatatay shafci ka dhigaysa war la aqbali karmahay ah. tanna waa witir madax bannaan tanna waa witir madax bannaan laa witraani fii leyla idin haysataa marka meel ka baxa markaasaa waxaa loo noqonaya tarjiixaad kale iyo maxaa lagu kala rajaxaya haddii tarjiixaad kale loo noqdo baa waxaa la helayaa xadiidka odhanaya laa witraani fii leyla wax mukhasisa looma hayo wax khasisa oo wax ka soo reeba lama hayo laakiin xadiidka odhanaya ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witran asaga waxaa loo hayaa saarif baa loo hayaa sooma oo xadiiskaynu sheegnay nebigu sal lay waslam inuu laba ragcadood witirka ka dambaysiiye qoladii marka tidhi salaadda witirka ka dambaysa waa uun layska tukani witirkana la soo celin maayo ayagu xadiidkii haystay oo ahaa ijcaluu aakhira salaatikum billeyli waxay kaga jawaabeen taasi mustaxab weeyo laasim ma aha haddii witirkayga hor marayna salaad gadaal waan ka tukan karaa waan iska sii wadi karaa maxaa yeele nebigaa sameeyey soo jawaab saxa ma jawaabtaasay qoladaas bixiyaan amaa qoladii la yidhi laa witraani fii leyla baa idin haysata ayagu jawaab ma hayaan jawaab daciifay hayaan oo aan la qaadan karin oo ah labada ragcadoodee kala madax bannaan witir ma ahee shafci bay isku yihiin taana waxaa la yidhi waa war aan la aqbali karino wax macquula maaha waa laba witir xaqiiqadooda laba witir hadday noqdaanna xadiidkana diidan laa witraani fii leyla cumuumkiisaa lagu wadayaa oo laba witir habeen ma wada galaan ama ijcaluu fii aakhiri salaatikum bileyli witran ayada waxaa la helay nebiga oo ka daba tukaday laba ragcadood wabittaali ruuxii soo kaca waxaa sax ah inuu salaada iska tukan witirkiisuna waa kii hormaray witir labaadna ma soo celinayo sidaasuu xaqiijinaya ibnu rajab alxambali caleyh raxmatullah oo uu kitaabkiisa fatxulbaariga ku xaqiijinayo bacda aimati sunana ka guurinaya waana sida sawaabkaa ah, sida sawaabkaa saas man ayb walow masaladu khilaafiyaba ha ahaate wacan ubay ibni kacbin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa rasulu lahi sal lay aslam rasuulku yuutiru mid witriya bisabbix isma rabbika alaclaa buu ku witrin jiray waqul yaa ayuha alkaafiruun waqul huwa allahu axad saddexdaasuu ku witrin jiray rawaa waxaa wariye xadiidka axmedu axmed wa abu daawuuda iyo abu daawuud baa wariyey waanasaa'iyu kadalika daara qutni baa wariyey wa zaada wuxuuna siyaadiyey nasaa-i riwaayadiisa wuxuu ku siyaadiyey walaa yusallimu mana uusan salaamo naqsan jirin ila fii aakhirihinna aakhirkooda mooyaane xagga ugu dambaysa mooye saddexda ragcadoodee uu ku witrinayo ragcadda ugu dambaysa markuu tukado oo ataxiyaadsado unbuu salaama naqsan jira bimacnaa saddex ragcadood way isku xidhnaan jireen ayb xadiidka ubay ibnu kacab waxaa saxiixiyey ibn xibbaan iyo xaafid alciraaqi iyo sheekh albani iyo keyrkood laakiin xadiidku cinda abi daawuud wahayrihi lafdigan lafdi aan ahayn buu ku yimid lafdiga abu daawuud ku wariye waxa weeye kaana rasuulu sal lay waslam yuutiru bisabbixi isma rabbika alaclى waqul liladiina kafaruu wallahu alwaaxidu samad saasuu ku wariyey yani waxa way garanay bisabix isma rabbika lacla way isku waafaqsan yihin sooma laakiin waqul liladiina kafaruu qul liladiina kafaruu in yantahuu soomahe mise qul liladiina kafaruu qul yaa ayuha alkaafiruun buu ka wada labada ixtimaal karta sooma marka qul yaa ayuha alkaafiruun muusan dhihina wuxuu yidhi qul liladiina kafaruu meeshii qul huwallahana waxay tiri riwaayada abu daawuud wallaahu alwaaxidu samad wallaahu lwaaxid samad manaa waa suuraddii uu magac uga dhigaya man adiga riwaayaadka kala caddeeyey lafdadaasi ku timid abu daawuudka riwaayaadka iyo alfaadda kala caddaysay waqul liladiina kul liladiina kafaruuna waxaa laga wadaa qol yaa ayuha alkaafiruun middan kale uu leeyahay allahu lwaaxidu samadna suura ikhlaas baa laga wadaa suura qulwala laga wadaa man lakiin lafdigaas abu daawuud ku yaal ayb xadiidka wuxuu inoo faa'ideeyey witirka maxaa la arinaya saddexda ragcadood ee ugu dambaysa salaada witirka waxaa la akrinayaa buu inoo sheegay saddex ragcadood hadday tahay saddex ragcadood ee ugu dambaysa ta hore waxaa la akrinayaa sabixisma rabbika alacla suurat alacla ta dambana suurat lkaafiruun ta dhexe baan dhiila midda ugu dambaysana qul kulhuwallah sidaas way suganta waxaa kaloo xadiidka ka muuqda inuusan saddexdaba isku xidhi jir saddexdaba inuu isku xidhi jiray madhabka xanafigana qaba in ay fadli badan tahay witirka saddex ragcadoodoo isku xidhan oon kala go'nayn in laga dhigo laakiin jamaahiirtu waxay qabaan waxaa fadli badan in laba ragcadoodna gooni loo tukado hal ragcadana gooni loo tukado saasaa fadli badan bay dhahay laakiin isku soo ururiyo kullu sunna alkullu sunna kulli waa sunna saas daraaddeed waxaa fiican imaamku taraawiixdoo kaleeta ama isagu markuu goonigu tukanayo inuu mar saddex ragcadoodoo isku xidhan ka dhigo mar inuu ka dhigo labo iyo mid mar inuu shan isla tukado isku xidhan si sunnada nebiga dhammaan maadaama ay wada sugan tahay kulli aad ugu camal fasho sooma ila waan soo marnay hadday sunna shaygu mar wada sugnaado haba iskhilaafsanaadee jidka saxda iyo dariiqa saxda waxa weeyaan inaad midba mar qaadato adiga ilan madhab kuma qaydnid shaaficiya qaadatay iyo xanafiya qaadatay iyo reer fulaan baa qaatay adigu reernamati adigu reerna mati laakiin waxaa reerkaaga ah xadiisku hadduu sugnaado waa reerkaaga ah, hadday qoladani qaadatay ka daba qaado kuwana hadday qaateenna ha ka hadhin kuwani hadday qaateenna ka daba tag kulli adigu kuwana camalta waa xadiistii nebiga salawatu rabbi waslam aleh waana sida madhabka muxadisiinta imaam axmed iyo isxaaq ibnu rahwiya iyo yani muxadisiintu saasay qabaan ayb wlabi daauud abu daauud waxaa u sugnaaday iyo tirmidi naxwuhu xadiidka mid la mida can caaishatana laga warinaya radi allahu canha wa fiihi waxaa ku sugan caaisha xadiidkeeda marka laga warinayo kullu suuratin suurad kastaba fii rakcatin buu ku tukan jiray ama kullu suuratin suurad kasta fii rakcatin ragcad dhexdeeday ahaatay wa fi lakhiirati ta ugu dambaysana qul huwa allahu axadu wlmucawidatayn iyo labada qul acuudu labada qul acuudu ta ugu dambaysa wuxuu ku akhrin jiray qulhuwallaha iyo iyo suurat alfalaq iyo suurat nnaas mhm. lafdigiisu waxa weye markuu tirmidi ku yaallo cabdilcasiis ibnu jurayj baa caaisho ka warinaysa wuxuu leeyahay sa'alnaa caaishata biayi shayin kaana yuutiru rasuulu sal lla alay wasalam nebigu muxuu salaadiisa ku witrin jiray markaasaa waxay tidhi kaana yaqra'u fi luulaa bisabbixi sma rabbika alaclaa ragcadda hore wuxuu akhrin jiray sabbixisma wa fi ahaaniyati biqul yaa ayuha alkaafiruun midda dambana midda labaadna qul ya alkaafiruun buu akhrin jiray wa fi ahaaliati biqul huwa allahu axad waalmucaawidatayn saddexaadee ugu dambaysana qul wallaha iyo labada qul acuudiya ka dambaysa ayuu isu raacin jiray saas w man ayb xadiidka waxaa saxiixiyey ibni xibbaan xaakim dahabi iyo sheekh albani laakiin sanadkiisu waa aciif sanadka xadiidku waa daciif lanna waxaa ku jira in la yidhaahdo khusayf ibn cabdiraxmaan aljazari waa aciif khusayf ibn cabdiraxmaan aljazari oo daciifa ku jira kadalika cabdilcaziiz ibnu jurayj isaguna waa daciif cabdilmelik ma cabdilmelik aabihi waay cabdilmelik ibn cabdilcaziiz ibnu jurayj aabihii cabdilcaziiz baa isaguna layin ah caaishana muusan ka maqlin sida muxadisiinta qaarkood tilmaamaya marka saddex ilaa ku jirta inqiaac iyo ibnu jurayj dacfigiisa iyo khusayf oo daciif saddex cilaa ku jirta oo meeshan waxaan waanaga lafdiga ku marnay inuu yidhi cabdilcasiis ibnu jurayj sa'alnaa caaishataan weydiinay waan weydiinay buu leeyahay haddana lama kulmin see loo dhihi karaa wa soo ma halkan waxaa ka jawaabaya ibnu xajar caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay in la yidhaahdo caaishuu weydiiyey khaladkaa waxaa iskale ninka la yidhahdo khusayf oo daciifay ka dhacday ninkaasaa ismoosiisku ka dhacay ee caaisha muusan la kulmin cabdilcasiis ibnu jurayj inqitaac baa ku jira ayay tilmaamayaan sidaas way macnaha laakiin xadiidku sanadkiisu daciifba ha ahaadee xadiidku lishawaahidihi buu xasan ku yahay ah, saas way macnaha walacalla min axsaniha aw axsanuha cala aliطlaaq shawaahidda xadiidka ka ugu fiican waxa weeye xadiid cabdullahi bni cabaas laga wariyo oo axmed iyo arbacadu soo saareen abu daawuud marka laga reebo xadiidkaas cabdullaahi bni cabaas isaguna saasuu sheegayaayo inuu nebigu sal lay wasalam ragcadda horena ku akrin jiray saddexisma ta labaadna qulyaalkaafiruun ta saddexaadna qul huwallah xadiidkaasi cillo kale ma qabo allaahuma abu isxaaqin isabiici oo mudallis abaa cancaneeyey marka waa dacfi aan kabni kara sooma kaa iyo kaa hore marka laysu geeyo xadiidku marka xasan buu noqon karaa saas wey man saasuu noqon karaa saas daraaddeed tasxiixa ibni xibbaan iyo xaakim iyo dahabi iyo weliba sheekh albaaniya ku raacay tasxiixaasi waa laga fiican yahay xadiidku saxiix ma gaari karee waa xasan xasan buu noqon karaya lanna turuqdiisa dacfi baa ku jirta almuhim waxa weeye wuxuu tilmaamayaa xadiidku mashruuciyada arrimahaas uu sheegayo salaada oo witirka wixii lagu al arin lahay qur-anka la arin lahay wacan abi saciid bn khudri radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi awtiruu witriya oo witirka tukada qabla an tusbixuu intaydaan waa bariisanin intaan waagu idiin baryin witirka tukada rawa waxaa wariyey muslimun muslim baa wariyey ah, kadalika waxaa wariyey axmed iyo arbacada abu daawuud markii laga reebo bayhaqi iyo cabdurazaaq iyo xaakimna way wariyeen walibni xibbaana ibni xibbaan waxaa u sugnaaday inuu nebigu yihi sal lay slam man adraka ruuxii haleela asubxa subaxa haleelo subaxa gaadha walxaal lam yuutir isagoon witrinin oo witirkii tukanin falaa witra lahu wax witira maleh wax witira ma ruuxii waagu ku baryo isagoon witirkii tukanin witir ma laha waa lafdiga ibni xibbaan kadalika ibni xibbaan waxaa lafdigaa la wariyey ibnu khusayma xaakim iyo bayhaqi xaakimna wuxuu yihi صaxiixun calى shari muslim mana ayna soo saarin bu leeyay kadalika bayhaqi bayhaqi wuxuu leeyahay xadiidku muslim lafdigiisa oo awtiruu qabla an tusbixuu lafdigiisa ayaa xoog badan buu leeyahy oo wuxuu leeyahay riwaayadan dambe ibn xibaan man adraka subxa walam yuutir falaa witra lahu shuduud buu ku tilmaamaya xogaa wuxuu ishaarayaa in laga xoog badan yahayo lafdiga muslim baa ka xoog badan buu tilmaamaya man ayb laakiin xadiidka maca kan dambe ibn xibbaan maca lafdiga ibn xibbaan waxaa saxiixinaya xaakim dahabi sheekh albaanina wuxuu leeyahay markuu soo guuriyo bayhaqi ishaaradiisa uu shuduudka ishaarayo wuxuu leeyahay laa wajha lihada aliclaal cilaynta xadiidkaas lagu cileeya arrinkaa weji ma leh bacda sixati lisnaad buu leh xadiidka sanadkiisa hadduu asax ciladaasi ma soconayso leeyahay adiga almuhim waxa weye xadiiku waa sugan yahay warka murtihiis waxa wey xadiiku waa sugan yahay lafdiga muslimna waa sugan yahay kan ibni xibbaanna waa sugan yahay waxayna faa'iideynayaan axaadiisku oo labada xadiidba ay faa'iideynayaan in witirku wakhtigiisu uu ku eg yahay waabarka haddiiba waagu baryo witirkii wakhtigiisii waa dhammaaday waxaa u markhaati kacaya xadiid cabdulahi bni cumar radiallahu canhu laga warinayo oo uu leeyahay nebigu sal ly waslam wuxuu yidhi man sallaa min alleyl falyajcal aakhira salaatihi witran habeenkii ruuxii qaar ka mida tukada salaadiisa aakhirkeeda witr iyo tiro isdheer ha ka dhigo maxaa yeele ibni cumar baa saale ibni cumar baa wuxuu yidhi man sallaa min alleyli falyajcal aakhira salaati witran waa xadiiskii nebiga marfuuc ahaa halkana mawquuf ayb markaasa wuxuu yidhi faina rasuula lahi sal lay slam amara bidalika nebigaa sidaa amray hadalkaa hor isagaa laakiin faina nabiya amara bidalik u xadiisku marfuuc ku noqonay ayb markaasa wuxuu yidhi faida kaana alfajru faqad dahaba kullu salaati alleyli wاlwitri haddii uu macnaha waxa weye waagu baryana habeenka salaadiisii iyo witirkiiba way tageen maxaa yeelay faina rasuula lahi sal lay sl rsulku qaala wuxuu yidhi awtiruu qabla alfajri fajrka ka hor witriya ibn cumar marka wuxuu leeyahy bimacnaa waxa weeye muxuu ahaayey salaadiinana witir ugu dambaysiiye habeenkii witirkana salaada subax ka hor tukada intuuna waagu dilaacan haddii waagii dilaacana witir ma jira xadiidkan waxaa soo saaray abu cawaana xaakim ibnu jaaruud iyo bayhaqi xaakimna wuxuu ihi sanadkiisu waa saxiix dahabiy albaanina way ku waafaqeen sidaas way macnaha jimlada ugu horraysana dee bukhari baa soo saaray waa kan soo marnay macnaha ayib wa canhu sida loo badan yahay sida loo badan yahay baa saasa ah, laakiin bacdu salaf baa waxaa laga wariyaa iyagoo la aadaamay oo salaaddii subaxba la tukan rabo inay witirka tukan jireen bimacnaa bacda aadaani subx inay witirka tukan jireen bacdu culamaai salaf iyo saxaabada qaarkood baa laga wariyaa laakiin waa ra'yi laga xoog badan yahayo sawaabku waxa wey waagu hadduu baryo salaatuleylna wakhtigeedii dhammaa witirna wakhtigiisii bax wa canhu waxaa laga warinaya abu saciid alkhudri wey qaala inuu yidhi qaala rasuululahi sal lay slam rasuulku inuu yidhi man naama ruuxii seexda can witri can ilwitri witirka ka seexda oo hurda la tagto aw amase nasiyahu ama halmaama falyusalli ha tukado idaa goortii asbaxa u waabariisto aw amase dakara uu xusuusto hadduu halmaan uga tegayna markii uu xusuusto ha tukado hadduu hurdo uga tegayna markuu soo kaco ha tukado oo macnaha subaxa gadaashiisa rawa waxaa wariyey xadiidka alhamsatu shantii baa warisay ila nasaa-iya mooye kadalika waxaa wariyey bayhaqi xaakim sanadkiisana waxaa ku jira xadiidka nin la yidhaahdo cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam oo daciif cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam oo daciifa sanadkiisa ku jira laakiin lamuusan keliyoobin ee waxaa raacay ninkii la dhihi jiray abu khasaan moxamed ibnu mutarif oo iqa ayaa raacay abu daawuud iyo xaakim iyo bayhaqi ayaa xadiidkiisa soo saaray xadiidkuna mutaabacada maxamed ibn muarif ayuu ku xoogeysanaya oo uu saxiix ku noqonaya sidaas daraaddeed ayaa waxaa saxiixi xaakim calaa shari shaykhayn dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina sidoo kale uu ku waafaqay xadiidku marka mutaabacadaasuu ku xoogeysanaya waana sugan yahay macnaha laakiin sanadka sanad ahaan asaalidiisa qaarkood baa waxaa ku jira ninkaa daciifka ayb xadiidku waa sugan yahay marka xadiidkani marka muxuu yidhi xadiidkani wuxuu inoo sheegay waagii oo baryey kadib in witirka la tukan karo waagii oo baryey kadib in witirka la tukan karo laakiin yaa loo ogol yahay waxaa loo ogol yahay ruuxii witirka ama ay ka tagsiiso hurdo ama halmaan ka tagsiiyo labada xadiid marka xadiiskan ka hore baa waxoogaa culimada qaarkood nooc tacaaruday ka muujiyeen laakiin waxaa laysku waafajinaya xadiidka hore oo odhanaya salaada subuxu ruuxu ku yimaado isagoon witrinin witir ma leh xadiidka iyo kii ka horreeyey awtiru qabla an tusbixuu labadaa xadiid waxay u yaallaan ruuxii isaga oo xusuusan hurdana la tegin oo kas witirka habeenkii uga tagaayay maalintii witir ma leh xadiidka dambena wuxuu khaas ku yahay ruuxii ama halmaan ka tagsiiyo ama hurda ka tagsiiso tukanna jiray isagoo tukan jiray ayuu halmaan iyo hurdo ama hurdo uga tegey ruuxaasi waagu markuu baryo kadib ayuu la imaan karayaa witirkii saas man saasaa manaa lagu jamcinaya manaa waxaana sidaa caddaynaya xadiid abudarda laga warinayo annahu kaana yakhطbu الnaas dadka ayuu u khudbayn jiray abudarda markaasaa wuxuu dhihi jiray laa witra liman adraka الصubxa war nin waa u baryey witir ma leh waa dhammaaday way tagtay hadalkaasuu dadka ugu khudbeeyey fainalaqa rijaalun ilaa caaishata faahbaruuha warkii markii laga maqlay rag baa intay isa sii daayeen bay caaisha u tageen markaasay warkiisii u geeyeen caaisha ninkii abudarda ah wuxuu leeyahay waagu hadduu baryo witirba ma jiro markaasaa caaisha waxay tidhi kadaba abudarda abudarda been buu sheegay saas kaana nabiyu sal lay waslam yusbixu fayuutiru nebigu intuu waagu u baryo yuu haddana witrin jiray abu darda wuxuu sheegay waba kama jiro xadiidka axmed iyo ibnu nasr baa soo saaray biisnaadin saxiix sida shekh albani leey caaisha marka xadiiskeeda waxaa laga qaaday bacda subxi inuu nebigu witirka tukan jiray laakiin waxaa lagu xambaaraya waa marka ama hurda uga tago ama halmaan ka tago sida xadiidkaa kale laisu waafajiyo ruuxii aan halmaan ama hurda ka tagsiinina witirkiisu salaadka waxbuu ku egya sidaas axaadiista laysku waafajinaya macnaheeduna uu isagu imaanaya macnaha wa can jaabirin waxaa laga warinaya qaala inuu qaala rasuululahi sal lay slam rsulku wuxuu yidhi man khaafa ruuxii baqa allaa ruuxii ka baqaya allaa yaquuma inuusan istaagin min aakhiri leyli habeenka qaybtiisa dambe ruuxii ka baqaya inuu istaagi waayo habeenka qaybtiisa dambe falyuutir ha witriyo walahu qaybtiisa hore awalahu hortiisa manaa qaybtiisa hore witirkiisa ha ka dhigto waman tamica ruuxii damcaya oo hunguri kaga jiroo rajaynaya an yaquuma inuu istaago aakhirahu habeenka qaybtiisa dambe inuu istaago ruuxii damac kaga jiro hunguriyeynayana oo rajo ka qabana falyuutir ha witriyo aakhira alleyli habeenka aakhirkiisa ha witri ayb maxaa yeele faina salaata aakhiri illeyl habeenka aakhirkiisa salaada la tukadaayey mashhuudatun mid la xaadirayo wey waxaa soo xaadiraya malaa'ig aan xaadirin salaata leylka marka la tukado qaybta hore ilahay addoommadiisa qaar ka mid a imaanay wadalika kaas oo habeenka qaybtiisa dambe in la tukadaa ayaa afdalu fadli badan buu nabg sal lay aslam raw waxaa wariyey muslim muslima xadiiskaas wuxuu inoo caddeeyey in ay salaada habeenkii iyo witirkaba u fadli badan yahay habeenka qaybtiisa dambe maxaa yeele waxay ku fadli badan tahay waxaa xaadirayo imaanaya addoommo alle oo xilligaa yimaadaa jira waxaa kaleeto iyadana kutusaya xadiidkaynu horey u sheegnay mutawaatirka ahaa fi saxiixayn wahayriha nebigu sal lay wasalam ida kaana ulu leyl alakhiir habeenka qeybtiisa ugu dambaysa markay tahay ilahay baa tabaaraka watacala yanzilu rabbuna ila samaai dunya samada dambuusoo degay markaasaa rabbi tabaaraka watacala wuxuu leeyahay yaa i oon ajiibaa yaa dembidhaaf weydiistoon u dembidhaafa o haakada yaa iweydiistoon siiya marka xilligaas dambe ayay cibaadadu fadli badanta laakiin ruuxa isle ma soo kici kartid waxaa u fadli badan inuu isagu intuusan seexanin witirka sameeyo waana sida aan u tegi doono inuu nebigu kula dardaarmaysan horeyba u sheegnay abu hurayra iyo abudardaa iyo abu dar dhammaantood nebigu wuxuu ku yidhi intaydaan seexanin witirkiina tukada an ibni cumar radi allahu canhuma an nabiy nabiga waxaa ka wariy sal ly slam qaala inuu yidhi idaa goortii alaca uu baryo uu dhasho alfajru fajarku markuu dhasho faqad dahaba wuu tegey waqtu kulli salaati leyl leylka dhammaanteed waktigeedii waa tegey wlwitri iyo witrka faqad dahaba waa tegey waqtu kulli salaati alleyli wlwitr witrka iyo salaatuleylka dhammaantood wakhtigoodii waa tegey mar haddii fajar ku dhashay ee fa awtiruu witriya qabla طuluuci اlfajri intuusan fajar ku dhalanin rawa waxaa wariye atirmidiyu tirmidi waa wariye kadalika xaakim baa wariyey iyo bayhaqi ibn cadi tirmidina wuxuu leeyahy waxaa la keliyoobay xadiidka nin la yidhahdo sulaymaan ibnu muusa ayaa lafdigan la keliyoobay waa lafdigee lafdigan ah idaa طalaca alfajru faqad dahaba waqtu kuli salaati اlleyli wاlwitri oo hadalkii nebiga laga dhigo hadalka nebiga in laga dhigo ninkaasaa la keliyooba sulaymaan ibnu muusa la yidhaahdo sulaymaan ibnu muusana markaad taqriibka u noqotaan ibnu xajar waa nin saduuqoo faqiih ah xadiidkiisana waxaa ku jira bacdu liin waxoogaa intuusan geeriyoonin wax yar ka horna wuu isku yar dardarmaday ayb saas daraaddeed ayaa wuxuu leeyay shekh albani caleyh raxmatullah lafdigan hadda meesha inoogu qoran waxaa ka xoog badan lafdigii aan sheegnay lafdigii aan sheegnay kitabka inoogu qoran lakin lafdigaan sheegnay ee markaynu ka hadlaynay xadiiskan kii ka horreeyey lafdigaan sheegi jirnay soo garan maysaan ee dhihi jiray uu dhihi jiray ibnu cumar man sallaa min alleyli falyajcal aakhira salaatii witran faina rasuula allahi amara bidalik ayb kadibna uu yidhi faida kaana alfajru faqad dahaba kullu salaati alleyli waalwitri oo hadalkiisii buu ka dhigay ibnu cumar hadalkiisii buu ka dhigay ayb faina rasuula lahi sal lay slam qaal awtiruu qabla alfajri xadiidkan horaa marka kala qaaday hadalkan sidan markuu hadda isugu habaysan yahay hadalkii nebiga ma wada ah salawatu rabbi waslamu aleyh hadalkii nebiga waxaa ka ah idaa alaca alfajru waxaa hadalka nebiga keliya ka ah faawtiruu qabla طuluuci اlfajri ba hadalka nebiga ama ida alaca alfajru faqad dahaba waqtu kuli salaati اlleyli wاlwitri waa hadalkii cabdullahi bni cumar wey waa mawquuf waa mawquuf inuu mawquuf yahay maxaa kutusaya inuu mawquuf yahay waxaa kutusaya riwaayadii hore aan soo sheegnay riwaayadii hore aan soo sheegnay ee aynu nidhi waxaa wariyey xaak ibnu jaaruud iyo bayhaqi iyo abu cawaane iyo yani waxa weye raggaasaa wariyey aan horey usoo sheegnay taasaa kala faslisay oo hadalkii nebiga iyo hadalkii ibnu cumar kala qaaday kanse maadaama ninkan waxoogaa xifdigiisa wax ku jira yara dacfigu ku jiro uu warinayo wixii oo dhanbu wuxuu ka dhigay hadalkii nebiga marka waxoogaa dacfigaasa keenaysa rasuul xifdiga ku jira keenay inuu hadalkii ibni cumar iyo kii nebiga intuu isku daro uu hadalkii nebiga ka wada dhigo saas man adiga warka murtidiisu waxa wey soo uruuriyo xadiidka lafdiga ah faqad dahaba waqtu kulli salaati alleyli waalwitri waa mawquufun cala bni cumar hadal cabdulahi bni cumar wey laakiin qaybta ah faawtiruu qabla uluuci اlfajri baa xadii marfuuco saxiixa ah. imaam nawwina caleyh raxmat ullah waa saxiixinaya saas wey man xadiikuna shawaahid buu leeyay waxaa ka mid a ah shawaahidiisa xadiid cabdullahi bni cumar laftiisa laga warinayo oo muttafaqa buhari muslim ay soo saareen nin baa nebiga u yimi sal lay aslam markaasa wuxu uhi ya rasuul allah kayfa salaatu lleyl salaatuleylka qaabkee loo tukadaa seen u tukadaa salaatuleylka markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam matna matna laba laba ragcadood u tuko fa idaa khifta subxa subxa markaad ka baqdo inuu waagu kugu baryo fa awtir biwaaxidatin hal ragcad ah ku witir saas manaa saxiixaynka xadiiskaas ku yaalla ayib marka waxay kutusa xadiidka hore macnuhu kutusayo witirka wakhtigiisu waa intuusan waagu baryin ayib waxaase xadiid kale ku sugan ruuxii tukan jiray xisbigiisa akhrisan jiray habeenkii oo uu ka tago hurta ka tegsiiso maalintii ayuu la imaanayaa waxaana loo qorayaa sidii isagoo habeenkii akhriyey oo kale haddaad toddoba tukan jirtay sujuud ka dhig ama lix ka dhig haddaad koob iyo toban tukan jirtay ama labiyo toban ka dhig ama toban ku gaabs tiradii unbaad uun witrkii ka bedelaysaa laakiin maalintii waad qallayn karaysaa haddii habeenkii ay kaa tagto xadiikiiba aan soo marnay aana tilmaamay wacan caaishata radiallahu canha qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa yusallii mid tukada adduxaa salaada barqinkii buu tukan jiray arbacan afar ragcadood adduxaa barqinkii wuxuu tukan jiray nebigu arbacan afar ragcadood buu tukan jiray wayaziidu wuuna siyaadin jiray maa shaa allaahu intuu alla doono afar buu tukan jiray marmarna intuu alla doono ayuu ku dari jiray oo afartan waa ka badin jiray rawahu waxaa wariya xadidka muslim muslim baa wariy ayib xadiidka caaisha wuxuu faa'iideynayaa barqinkii salaada la tukado salaatu duxada la yidhaah mashruuciyadeeda ayuu faa'ideynaya inay mashruuc tahay oo nabigu samayn jiray ayay faa'ideyneysaa ayib laakiin waxaan arki doonaa xadiis kale oo ay leedahay weligii ma arag nabiga sal lay aslam isagoo salaatu daxa tukanay aadaankaan gadaashiis ka dhiganasho fadal caaisha wuxuu inoo faa'iideeyey inuu nabigu tukan jiray afar ragcadood iyo wax ka badanba salaada duxada ee bardhinka walahu waxaa u sugnaaday ay limuslim waay walahu muslim waxaa u sugnaaday canha caaisha xaaluu ka warinayo annaha iyada caaisha a suilat waa la weydiiyey oo waxaa la yidhi halkaana ma aha rasuululahi sal lay wasalam yusallii mid tukada adduxaa barqinka mid tukada miyuu ahaan jiray qaalad waxay tidhi laa maya ma tukan jirto ilaa an yajii'a inuu yimaado mooye min makiibihi maqnaantiisii inuu ka yimaado mooye safar iyo maqnaan uu jiray inuu ka yimaado mooye barqinkii kale uma tukan jirin walahu muslim waxaa u sugnaaday canhaa caaisha xaaluu ka warinayo waxay tidhi maa ra'aytu ma aanan arkin rasuulalahi sal lay waslam oo yusallii tukanaya qadtu weligay ma arkin bay tii subxata duxaa barqinka sunnadiisa subxadu waa sunnada yani waxa wey barqinka salaadiisa iyo sunnadiisa asagoo tukanaya weligay ma arag bay tii wa inii aniguna la usabbixuhaa waan tukan baytii weligay nabigoo tukanaya ma ark laakiin anigu waan tukan baytii ah, saas man xadiikaana waxa soo saaray muslim ayib muslim bukhaari way soo saaray ficlan waxay ahayd bukhaari muslim lafdigooda weliba bukhaari wuxuu ziyaadiyey ziyaadada bukhaari waxa weeye xadiidka bilowgiisa wuxuu ku bilaabayba caaisha waxay tidhi in kaana rasuulu llahi sal lay wasalam yadacu alcamala wa huwa yuxibu an yacmala bihi nebigu camal buu iska dayn jiray camalyada qaarkood buu iska dayn jiray isagoo jecel haddana inuu sameeyo muxuu isaga daynaya khashyata an yacmala bihi annaasu fayufrada calayh cabsi uu nebigu ka cabsanayo inay dadku intay sameeyaan oo isaga ku daydaan oo dadaalkooda la arko lagu waajibiyo cabsi uu ka qabo amaa lagu waajibiya ummadaadu hadhowna ay ka bixi weyda kari weydaa ayuu nebigu camalka isagoo jecel buu isaga tegi jiray cabsidaa daraaddeed buu uga tegi jiray markaasaa waxay tidhi wamaa sabaxa rasuuluullah nebiguna weligii ma uusan sunaysanin mana tukanin subxata barqinka sunnadiisa muusan tukanin bay tidhi aniguse waa lafdiga bukhaari ziyadadaasu xagga hore ku wataa shawaahid badanna waliba xadiikani labadan xadii marka ama saddexdan xadii caaishaa wada warinaysa sooma kulligoodna saxiixaynkay ku yaallaan qaar saxix muslimay ku yallaan qaarna labadaba way ku yallan labada saxix bay ku yaallaan see la odhanaya marka waa isla iyadii baa waxay leedahay marna waxay leedahay nebigu barkinkii wuxuu tukan jiray afar iyo wixii kasii badan marna waxay leedahay markii la weydiiyey nebigu ma tukan jirin inuuba safar ka yimaado mooye iyo maqnaan marna waxay leedahay weligii nebigoo tukanaya ma arkin anigusa waan tukan culimada qaarkood sida alimaamu axmed iyo asram abubakrin asram iyo ibn cabdilbar iyo keyrkood waxay inkireen waxay inkireen xadiidka hore oo odhanaya kaana rasuul lahi yusalii duxa arbacan wayaziidu maa shaaa xadiidkaa way inkireen oo waxay dhahdeen caaisha sida ka sugani waxa weeye inay tidhi nebigoo weligay tukanaya ma arkin wixii sidaa khilaafsanna waa daciif tabar daran oo xadiidkaa hore way daciifiyeen waxay ka dhigeen shaad waxay xoojiyeen caaisho hadalkeeda ah weligay nebigoo tukanaya ma arkin sa ayaa maray imaam axmed iyo abubakr aram iyo ibn cabdilbar iyo culimana waa mara saas marka waa tarjiix sooma madhabkaasi waa tarjiix waa kala rajixid wa bacdu ahlilcilmi baa sidaasi aada mudda si ka fiican inay maleen oo axaadiista caaisha ee ku saabsan salaada duxada ayay iswaafajiyeen qaabay isku waafaqi karto bay keeneen waxaana ka mid a qaadi ciyaad qaadi ciyaad wuxuu leeyahay oo uu ku jamciyey markay leedahay nebigaa tukan jiray ufiirsada meeshaas si daqiiqan aad ugu bay u xadiidkeeda hore ay leedahay kaana rasuululahi yusalli duxaa arbacan ma aynan dhihin anaa arkay ma aynan dhihin anaa arkay laakiin waxay tidhi wuu tukan jiray waxaa dhici karta inay saxaabada kale ka maqashay inuu tukan jiray sidaa darteedna maqalkii saxaabada ay ka maqashay ay sheegayso leedahay afar ragcadood buu tukan jiray marna waaba ka badin jiray oo xaggeed ka keentay caaishoy saxaabada kale ka maqashay laakiin mayna sheegin inay ka maqashay in badan bayna saxaabadu intay axaadiista kala maqlaan baynan dhihin hebel baan ka wariyey ee ay si toosa nabiga ugu tiiriyaan sidaa markii la yidhaahdana iskama hor imaanayso ma arkin markaan anigu leeyahay markay leedahay ma aanan arkin oo axaadiista damba ah waa sax markan ay leedahay afar buu tukan jirayna dad kalaa ii sheegay wa soo soma ah, xadiistan dambena waxay anfinaysaa aragtideeda oo ru'yadeeda anugu weligay ma arkay afar buu tukan jirayna ma aynan dhihin anaa arkay isagoo tukanahaye way un warisay soo ma ayib inay aragta marka kama laasimaysay saxaabo kale inay u sheegeen baa dhici karaysa saas saxaabadii u sheegtay bay marka ka warinaysaa mana ayna sheeginoo toos sidii wax u qaata oo kale ka dhigaysa macna marka saasuu isku waafajinaya waana tawfiiqa iyo jamca uu dooranayo sheekh albani sidoo kale kama fi lirwa oo macnaha wuxuu leeyahay waana sida saxda axaadiista inta ay suroobi karto in la jamciyo tarjiix lama aado tarjiix lama aado iyo in la kala xoojiyo qaar la yidhaahdo waa daciif qaarna la qaato maadaama sanad ahaan ay wada asaxeen haddii macnahooda layswaafajin karo in layswaafajiyo aljamcu muqadam cala tarjiix soma tarjiixu wuxuu yimaadaa ida tacadara aljamcu saas wey macana marka waxaan leenahay kaana rasuulu yusalli duxaa arbacan caaisho ayadu maynan arag isagoo tukanaye laakiin saxaabo kalea u sheegay soma ayib markan ay leedahay markii la weydiiyey hal kaana rasulula yusalli duxaa laa maynan arag wey macnaha ilaa an yajii'a min makiibihi laakiin waxaa halkaa ka muuqda isagoo safar ka yimid inay aragta isagoo barkinkii tukanaya soma kan dambaa laakiin sii cadooyo tihi maa ra'aytu rasuula allahi yusallii qaan ad subxata duxa wa inii la usabixu kaa dambe waxay sheegaysaa marka waxay ka hadlaysaa iyada aragtideeda iyo cilmigeeda anu weligey ma argmi weligey ma aanan arkin waxaa laga soo reebaya laakiin isagoo safar ka yimid bay aragtay isagoo barqin tukanaya ee waxay anfinaysaa oo xadiidkani anfinaya bimacnaa waxa weyaan isagoon safar ka imaaninoo haddana iska tukanaya barqankii weligii ma arag laakiin isagoo safar ka yiminoo barqan tukanaya inay aragta xadiiska horaa tilmaamay sidaasay culimmada qaarkood isu waafajinayaan adiga warka murtidiis waxa weye saxaaba caaisha aan ahayn baa ku tegey salaada duxada iyo barqinku inaynan mashruucba ahayn wax jiraba maahaydhe salaad barqankii la tukadaa war jira maahaydhe meel fog bay kaga soo hahay waxaa ka mid a ah maalan ragga iyaga ah ama saxaabadaas ninka la yidhaahdo cabdullahi bni cumar mujaahid wuxuu leeyahay aniga iyo curwata bnu zubayr baa waxaan u gallay ui masjidkaan gallay buui faidaa cabdullaahi bni cumara jaalisun ilaa xujrati caaisha cabdullaahi bni cumar baa wuxuu fadhiyaa meel qolkii caaisha ku dhow masaajidka dhanka qolkii caaisha ka ahaa meeshaasuu fadhiyaa ayb wannaasu yusalluuna aduxaa fi lmasjid dadkuna masaajidkay ku tukanayaan salaadii barqinkiiyo masaajidka dad badanoo tukanaya markaa jooga ibnu cumarna meeshaasu iska fadhiya fasalnaahu markaasaanu weydiinay buui can salaatihi war dadkan maxay tukanayaan baan nii war ibnu cumar aduguna waad fadhidaa dadkiina waa tukanhayaan salaadan dadku tukanayaan muxuu yii markaasu wuxuu ihi bidcatun ah. warku sooma gaab bidcatun waa bid ah. xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray cabdulaahi bn cumar marka waxaa muuqata inuu salaada duxada oo dhan u arkayo inay bidcat ayib soxalay maynaan soo marin saxaabada iyo selafka qaar ka mida ah ayaa sunno sugan oon iyaga gaadhin bay bidca ku tilmaami karaan soo mayna saas mal kadalika waxaa ka mida ragga arrinkaa laga wariyey kama fi saxiixi lbukhaari sidoo kale ibnu cumar ayaa waxaa la yidhi atusalli duxa ba adiga bardinkaaga ma tukan markaasuu yidhi la ma tukanayo markaasaa la fa cumaru cumar ka war ma tukan jir markaasuu yidhi la markaasaa la fa abubakar abubakarna ka war markaasuu yidhi la markaasaa la fa rasuulullahi ka war markaasuu yidhi laa ikhaaluhu laa ikhaaluhu uma malaynayo ah, abubakar waan hubaabu inuusan tukan jir cumarna waan hubaabu inuusan tukan jir nebigana uma malaynayo inuunu tukan jir xadiidkan bukhari baa soo saaray ibnu cumar baa saaray kadalika anas ibnu malikin radi allahu canhu kama fii saxiixi lbukhaari wuxuu leeyahay maa ra'aytuhu nebiga ma arkin buu leeyahay sallaa hayra dalika alyowm maalin nin saxaabiyo waxoogaa malaha masaajid ku fogaaday oo u yeedhay oo yidhi rasuul ilahi kaale guriga iigu tuko rasuulku raacay barkinkii oo uu guriga ugu tukaday maalinkaasaan arkay buui weligay isagoo tukaday barqinkii salaad tukaday maalinkaa maalin ahn weliga isagoo tukada ma arkin waa kuma waa eh? anas waa khaadimkii nebiga ogow waa khaadimkiisi oo yaa uga badnaa nebiga sal l sidoo kaleeto abu bakr saxaabiga l nufayc bn xaaris cinda axmeda wadaarimi waxaa ku yimi anahu ra'aa naasan yusaluuna salaata duxa abu bakra wuxuu arkay dad tukanaya salaadii barkinka markaasaa wuxuu idhi amaa inahum yusaluuna salaatan ma sallaha rasuulu sal lay aslam walaa caammatu asxaabihi ah, kuwan soomaali salaad waxay tukanayaan nebiguna tukanin saxaabadiisa badankood ama dhammaantoodna ayna tukanin abubakr sanadkiisu waa xasan xadiikaasayib marka saxaabada qaar ka mida waxay qabeen salaada barkinkii inaynan mashruucba ahayn soma cabdullahi bn cumar baynu haynaa anas baynu haynaa taqriiban oo aan weligii hal mar waxaan ka arkin caaisha waatan saxaabada qaar baa marka arki jiray ina salaada barkinkii ayna jirinba macnaha sidaas ha jirto oo madhab ay saxaabada iyo taabiciinta qaar ka mid i ah aimada qaarkood mareen ha noqoto laakiin sida sawaabka ah qolyahaasi way ka qarsoontaye nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh axaadiis fara badan baa kaga sugan salaada barqinkii inay mashruuc tahay laakiin haddee cilmigii buu ilaahay qaybinayaayo ninba qaybta siinaya sooma kanaa laga qarin intan kanaa la siin kanaa laga qarin kanaa intan la siin waa tawsiic rabbaaniya wa saxaabada qaar ka mida ah cilmi ka qarsoomay baa qaar kale loo furaya saas daraaddeed baa cilmiga qaarkii abubakar buu ka qarsoomaya saxaabo ka yaryar baa ku baraarujinaysa cumar buu ka qarsoomaya saxaabo ka yaryar baa ku baraarujinaysa ka cilmi yar soma jeed marka waa ilaahay tabaaraka watacaala qaybintiisa wey man wa fawqa kulli dii cilmin caliim waay nin cilmiga wada koobay ma jiro sooma ah, nin walba wixii intii aqoontiisuu hadli waxna cilmigii waa ka fakanaya waxna waa asiibaya laakiin sawaabku un waxa wey waxaa laisku waafaqsan yahay ninkii intuu si ay la noqoto yidhaahda oo nasku u caddaado waa inuu soo noqdo soma marka xadii fara badan bay ku sugantah axaadiista waxaa ka mid a ah, haddaynu calaa wajhi lmihaal dul marno xadiidka abu hurayra wuxuu yidhi abu hurayra buhari muslim ba xadidka soo saaray awsaanii khaliilii bialaain kii aan jeclaa en aad u jeclaa saddex arrimood buu ii dardaarmay buui bisiyaami alaaati ayaamin min kulli shahri bil kasta inaan saddex beri ka soomo ayib wa rakcatay alfajri iyo labada ragcadood ee fajr ka horeey wa an uutira qabla an arquda intaanan seexaninna inaan macnaha waxa weye witriyo usaanii ah, qalii bialaaati umuur bimacnaa waxaa ku jiray yani wa rakcatay duxa rakcatay duxa ragcad labada ragcadood ee barrinkii buu ii dardaarmay iyo labadaa kaleeto kadalika xadiid abudarda baa sidoo kale awsaanii bialaain saddex arrimood buu ii dardaarmay nebigu oonan ka tegaynin labada ragcadood ee barqinkaana ku jira muslima soo saar dar sidoo kaleeta cinda axmed wanasaa'i biisnaadin qawiyin isaguna wuxuu leeyahy saddex arrimood buu ii dardaarmay xabiibkaygii oo rasuulka ka wado ka wado waxaana ka mida labada ragcadood ee salaada barqinka laba ragcadoode barqinkii la tukado axaadiid ah, kaleeto oo bukhaariiyo muslimba ku taalana way noo soo socotaa sidoo kale sidaas daraaddeed waa mashruuc oo mashruuciyadeeda shaki kuma jiro saxaabadana waxa la dhihi karaa way ka qarsoomeen laakiin sida bacdu lmuxaqiqiin ay marayaan saxna ah waxa weeye salaada duxada nebigu wuu tukan jiray wuu amray ummadda laakiin ma laazimi jirin hadduu laazimi jiray anas kama hoos baxdeen soo saas maa caaishana kama qarsoonteen maxaan meeshaa ka garanay marka marar badan inuu nebigu ka tegi jiray marar badanna uu tukan jiray markii uu tukan jirayna saxaabadan ka wariyey baa arkay markii uu ka tegeyna hadda waxa weeyaan qoladan macnaha maanaan arag leh ayaa la kulmay isagoon tukanayn saas daraaddeed sida fiicani waxa weya in marna la tukado marna layska daayo ilaa wuxuu leeyahay sida imaam shaatibi iyo keyrkiiba ay xaqiijinayaan oo kitaabkiisa qayimka muwaafaqaadka uu aada ugu xaqiijinayo wuxuu leeyahay wixii nebigu daa'imi jirayna in la daa'imo ayaa sunno ah wixii marmar uu samayn jirayna marmar in la sameeyaa wanaagsan wuxuu inta badan samayn jirayna inta badan in la sameeyo marna laga tagaa fiican sidii uu rasuulku samayn jiray in la sameeyaa fiican buu ficlan waa taas wacan zayd bni arqamin radi allahu canhu ana rasuula lah sal ly sl rsulku qaala wuxuu yihi salaatu alawaabiina kuwa noqoshada badan ee toobadkeenka badan salaadoodu xiina waktiga weeye tarmidu ay cagagubiyooto alfisaalu nirguhu nirguhu markay caggubiyoodaan rawa waxaa wariye xadiidka atirmidiyu tirmidi baa wariyey tirmidi laguma hayaa laleeyahy xadiidkaas tirmidi laguma hayo mizina uma nisbaynin fii tuxfati alashraaf laakiin xadiidka muslim iyo axmed iyo bayhaqi iyo ibnu khusaymi iyo abucawaana iyo daarimi baa soo saaray lafdigay ku wariyeenna waxa weeye kharaja rasuulu lahi sal ly waslam cala ahli quba nebigu ree quba ayuu ku soo baxay wahum yusalluuna iyagoo tukanaya barqinkii iyagoo salaad tukanaya ayuu ku soo baxay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam salaatu alawaabiina idaa ramidat ilfisaal ah, salaada dadka toobadkeenka badan ilahay usoo noqoshada badan ilahay aada ugu soo noqda salaadoodu waa marka ay cagagubyoodaan nirgo ah, tarmidu ramidat ramidat tarmidu ramidka waxa la yidhahda waa cagagudyada markii intay dhulku kululaado luguhu iyo wixii taabta ay lagu gubanayo ayaa la yidhahda waa tii ahayd macnaha masalkii carabiga kalmustajiiri min alramdaai binnaar nin cagagubyo ka cararay oo dab ku dhacay dabbuu ka caray markaasu waaanujeda cagagubyuu ka caray markaasuu dab ku dhacay waa meeshay soomaalidu kaga mahmaado kud ka guuro qanjo u guur soo ma waxaa la yidhahdaa markaad shay dhib kugu hayay intaad ka cararto cararkaad cararaysa aad u cararto mid ka dhib badan ya waa la yidhahda kalmustajiiri birambaai maxaan ujeeda kalmustajiiri binnaari min aramda saas mana marka ramdaadu waa cagagubyada wey mana fisaalkana waa jamcu fasiil fasiilkana waxaa la yidhahda waa nirgaha iyo weylaha ah, nirgaha iyo weylaha yani nirgaha waa waa waa caruurta geela soo ma weyluhuna waa caruurta lo'da wey labada qolaa fasiil la yidhahda markuu mufrad yahay markii la jamciyana fisaal baa la yidhahda laakiin adhiga isaga waa xarihiisa fasiil lama dhaho luqada carabiga labadaa kalea la yidhahdo fasiil ayib labadaasi markay gubyoodaan marka macnaha wax wey ooy dhulka yacni intuu kululaada cagahooda ay gubtaan waa xilli qoraxdu kululaato barqin dheera ah wey macna xilligaasay marka salaada barqinku ugu fiicanta salaada barqinku xilligaasay ugu fiicantay qoraxdu yaro kululaato shan saac afar saac wixii meelaha loo gaadho macna ayib an anasin radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasulu sal lay aslam waa xilliga suuqyada lagu jiro nafis looma helo waqtigaas sooma ganacsigiibaa xilligu ugu kulaabu ku jira saas daraaddeed nin rag ka tegey baa waktigaa haleela qolyaheenna ugu roonroon subaxda hore inta qac laga sii baa suuqa la aadaa sooma marka watiga ugu badlimo watigaa an anasin radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu sal lay wasalam rasuulku wuxuu yihi man sallaa ruuxii tukada adduxaa barqinka inatay cashrata labiyo toban ragcatan oo ragcadood bana allaahu allah u dhisaya lahu isaga qasran qasri baa looga dhisayaa fi jannada dhexdeeda qasri macnaa waxa wey waa daar ama muxuu ahaye filo guri dheer oo qiimo badan baa jannada looga dhisaya rawa waxaa wariyey atirmidiyu tirmidi baa wariyey wastaqrabahu wuuna ariibsaday yani istaqrab waxaa laga wadaa wuxuu yihi xadiiun ariib waa xadii ariib alimaam tirmidi mar hadduu yidhahdo xadiidku waa ariib inta badan waxay u badan tahay inuu daciif yahay hadduusan wax kala raacinin oo uu yidhahdo xadiiun hariib waa daciif buu ka wadaa inta badan isilaaxiisu waa saas ayb xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo muusa ibnu fulaan ibnu anas muusa ibnu fulaan ibnu anas oo majhuula ku jira saas daraaddeed baa xadiidku uu daciif leeyahay ibn xajar baa daciifiyey iyo keyrkiiba ma sugna xadiikaas ma sugna wuxuuna u keenay meeshan inuu yidhaahdo tilmaamo duxada ama barqinka salaadiisu imise ragcadood wey waxaa la hayaay laba ragcadood waa la hayaa afar ragcadoodna waa la hayaa sideed ragcadoodna waa sheegi doonaa laakiin tirada ugu badanee la hayo waa sideeddan ragcadood labiyo toban ragcadood xadiidkan hadduu asixi lahaa sax bay noqon lahay laakiin maadaama xadiidkeedii daciifay wixii ku soo arooray tiradaasoo dhanna wax ka sugani ma jiro saas daraaddeed labiyo toban ma gaadho loomana hayo waxaase la hayaa ilaa sideed ilaa sideeddaana waxaa laga faa'iidaysanayaa xadiidkii ummuhani soo garan maysaan xadiidkii ummuhani fii saxiixi albukhaari wakhayrihi markii nebigu magaalada maka uu furtay barqinkii waa kii tukaday sideed ragcadood oo ay ku tilmaantay subxata duxa sideed ragcadood buu nebigu tukaday culimmada qaarkood waxay yidhahdaan sideeddaa ragcadoodee uu tukaday waxay ahayd lfatxi bay ku magacaabaan oo markaad meel qabsato salaad la tukado ayay ku sheegeen laakiin sida loo badan yahay salaadda uu wakhtigaa nebigu tukaday waxay ahayd salaatu duxaa sideed ragcadood buuna rasuulku tukaday sal lay aslam xadiidkaasaana loo deliishadaa macnaha ayb wacan caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi dakhala wuu galay rasuululahi sal lay slam beytii gurigayga ayuu galay fa sallaa markaasuu tukaday adduxaa barqinkii amaaniya rakacaatin sideed ragcadood buu tukaday oo caaisha sodigii haddana lahaa maaha weligii maarka <laughs> isagoo tukana sooma waxa wariye xadiidka ibn xibbaan baa wariyey fii saxiixihi sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo cabdullaahi ibnu cabdiraxmaan ibnu yacla aaa'ifi oo saduuqun yukhtiu wayahim waa nin dacfi ku jiro wa maca dalika isagoo dacfi ku jiro haddana wuxuu khilaafay xadiidkii aynu soo marnay oy lahayd weligii nebigoo tukanaya marka soo saas ma marka nin dacfi ku jiro oo haddana khilaafay mukhaalafana gashay dacfigu marka waa shadiid xadiidku marka ma sugna ma sugna nebigaasoo guriga iigu soo galayoo siddeed ragcadood buu tukaday xadiidkii saxda ah khilaafsan sanadkiisana dacfi baa ku jira saas daraadeed ma u sugnaa warka murtidiisu waxa weeye salaada duxadu way sugan tahay waa mashruuc laakiin sida fiicani waxa weye marna inaad tukato marna aad ka tagto axaadiid kalena ku soo aroortay oo sheegaysa ajirkeeda ama rakacaadkeeda waxa ugu badanee soo arooray lahay waa sideed ragcadood wax ka siyaasan ma sugna axaadiisteedu axaadiista kusoo aroortay qiimaha badan waxaa ka mida eh, manaa waxa weye ajirka ku aroortay xadiiu abi darda oo axmed iyo keyrka ay soo saareen wuxuu yidhi alla tabaaraka wa tacala waa xadiiu lquds yabna aadam ibni aadamow laa tacjizanna min arbaci rakcaati ibni aadamow afar ragcadood ha ka caajisin min awali nahaarika maalinkaaga bilowgiisa maalinka gelinkiisa hore afar ragcadood ha ka caajisin akfika aakhirahu maalinka gelinkiisa dambe anaa kaa kaafin hadal rabi wey xadiiu wey xadiikaas rijaalu laa ba'sa bih waxaana u markhaati kacaya xadiid abu daawuud iyo daarimi ay soo saareen iyo axmed oo lafdi oo uu warinayo nucaym ibnu hamaar nin la yidhaahdo wuxuu leeya nabigaan maqlay sal lay slam oo odhanaya alle wuxuu yidhi ibni aadamow laa tucjiznii min arbaci rakacaatin afar ragcadood ha iiga caajisin afar ragcadood ha ka caajisin oo aad fii awali nahaari maalinta gelinkeeda hore tukato afartaas iyana kaa tegin akfika aakhirahu maalinka gelinkiisa dambe anaa kaa kaafinayay aimaam nawi wuxuu leey xadidkaa sanadkiisu waa saxiix sheekh albaanina wuxuu leey calaa sharti muslim shawaahid fara badanna wuu leeyahay marka xadiis fara badan baa kusoo aroortay mashruuciyadeeda iyo fadligeedana kutusaya laakiin maadaama nebigu uu marmar ka tegi jiray ama marar fara badan ka tegi jiray in mar laga tagaa fiican oon la istimraarin oon la daa'imin hada wabilahi towfiiq wsal llahuma wslm cala nabiyina muxamed wala alih w saxbi waslm